kafaa wsalaamu cla cibaadihi aladiina اstafaa ama bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh kulanti wanaagsan dhammaanba walaalaha martida sharafta leh ee ka soo qayb galay mu'tamarkeenna ama shirweynaha xagaaga sideedaad ee ururada islaamiga ah ee skandinafiyanka maanta waa maalintii labaad ee mu'tamarkeenna muxaadarada haatan nagu soo foolena waa middii labaad markii la tiriyo duruuso ama cashar ahaan wixii ka baxay mu'tamarkana waa lixaad hadduuba baidmo waxaa haatan nagu soo maqan oo aannu wada dhegaysan doonnaa muxaadaro cinwaankeedu uu yahay mutadallabaat alcamal alislaami ama waxyaabaha uu u baahan yahay camalka islaamiga ah muxaadaradaasi waxaa inoo geli doona hadduu abaidmo sheekh mustafa xaaji ismaaciil markaasi sheekha waxaan leeyahay falyatafadal mashkuuran بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور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 iyo labadaa wixii ka sii dhambalmaya oo ay ah. culammada muslimiintii markaa masaajidka gudihiisun ku sharxayaan laakiin aad mooddo masaajidka dabaddiisa ama shaarica islaamiga ah in uu yaraaday ku dhaqankii ay muslimiintu ku dhaqmayeen waxaa bilaabmay markaasi waxay maanta culammada ku tilmaamaan aلصaxوa alislaamiya ama baraarug islaamiya baraaruga kan qaybtiisa ugu weyne waxay ku saabsanayduun laba shay baan odhan karaa oo ah islaamka inaan lagu soo koobin masaajidka ee dadka muslimiintaa ah in la baro ow khaarij almasjid uu baxo ama in la heli karo shaaric jid muslima guri muslima bulsho islaamiya dowlad iyo qaabdhaqan islaamiya waxaa labaad ee saxwada islaamiga ah in badan ku dadaalaysa ee casrigan ah, waxaa isnoo kaloo ka mid ah in islaamka laga faydo oo laga saaro waxyaabaha aan ka tirsanayn ee dadka dhaqamadiisu ay ku soo kordhiyeen waxyaabaha shawaa'ibta ama aan ka tirsanayn islaamka ee ama bidac ama dhaqamo ama waxyaaba dad iska haystay unu markii dambena loola dhaqmay inuu islaamka ka mid yahay xaqiiqa ahaana aan ka mid ahaynna in laga saaro waxaa haddaba in badan jirta taa samaynteedii la isku dayey tajaarib badan baa laga dhaxlay ama waxyaaba badan baa ka dhashay waxaan doonayaa markaa inaan tilmaamo bal wijhatu nadar ka mid ah sidii loogu liibaani lahaa inuu islaamku meesha tanna u baxo dhibina aanay ka imanin waxaa in badan dhacday dadka muslimiintaa gaar ahaan dhallinyaradu dhallinyaro waxaan u jeedaa wax allaaliya waxaan ahlulcilmiga rasmigaa ahayn markii wacdigu batay ama xamaasgelintu ay tiro badatay ama ta'alum yacnii dadka oo ka gubtay dhibtan muslimiinta haysata iyo mashaakilka intan uu leegyahay iyo saa muslimiintaa loo tunjaleecsaday ama loo gumaystay markay dadku arkeen hawraat inay bilaabmeen ama dadku ay in badan ka xamaasoodeen iyagoo jecel inay islaamka dabadda gaadhsiiyaan waxaan rabaa markaa inaan tilmaamo si uu debaddaasi u gaadho wax waxyaabaha ugu fiican aynu u baahannay maxaa ka mid ah waxaa laga yaabaa waxyaabo badan oo baahiyaad ka mida in dadku tilmaamo laakiin waxaan jeclay un inaan sheego bal anigu kuwa iigu muuqda inay ugu muhiimsan yihin shayga koowaad waxaan u arkayaa inuu yahay alcilmu الsharciyi الraasikh iyo aliimaan alqawiyi almatiin waxa koowaad aynu u baahannay inuu yahay aqoon diineed oo rusuukh ula socda aqoon diineed oo qoto dheer waayo waxaynu rabnaa mujtamacaad dhammi siday u fakerayeen siday u dhaqmayeen siday wax u arkayeen siday wax u tarbiyadaynayeen qaab-dhaqaaleedkay u noolaayeen afkaarta siyaasiga ay rumaysnaayeen siday alle u caabudayeen ama cibaadaadka qaabkay ula imanayeen waxoo dhan in wax laga bedelo oo lagu toosiyo inay noqoto oo qura siduu waxyigu sheegayo in waxaasoo dhan laga dhigo siduu alla sheegay subxaana wa tacaala can ariiqilwaxyi uu inoogu soo sheegay nebi muxamed calayhi asalaatu wassalaam uu inagu soo gaadhsiiyey maadaama waxa la raadinaya ay taa tahay wax fudud maaha ma aha qadiyad xamaas uu ku filan yihi ma aha qadiyad qofku intuu qiiroodo dabeetana qiiradan ay caalamkao dhan bedeli karayso ee waa qadiyad u baahan baynu leenahay cilmi sharciya oo raasikha walidaalik wax kasta ama acmaal kasta oo tajaaribi saxwa markaad u fiirsato aanay hogaamin ama aanay horkicin dadkii ahlu cilmiga ahaa ee la arko in ahlu cilmiga inta masaajidka laga tegay shabaabku uu hogaamiyey akhtaadeeda tiro badatay atajriba baa sugtay xamaaskii tirada badnaa ama ha noqdo acmaal siyaasiya kuwaas ama ha noqdo acmaal jihaadiya waxaa laga yaabaa inaad aragto acmaal jihaadiya oo mashruuc asalkeedu ahaa laakiin waxyaabay ku dambaysay markaad aragto aad aad u naxayso waxaa la mid ah acmaal siyaasi oo laga yaabo asalkeedu inuu mashruuc ahaan lahaa laakiin waxay ku dembaysay iyo tamayuca ku dhacay markaad aragto aad aad uga naxayso asbaabta ugu weynaan u celinaya waxa weeyaan waxaan la kicin ahlu cilmigiiiyo waxaa la kacay shabaabkii waxaynu leenahay masaladani waxay u baahan baahantay inaynu in badan u fiirsanno sidaa awgeed waxaan leeyahay laba shay baa muhima in cilmi sharci iyo iimaan dhaba la helo kow inaan loo banbixin fitnada inta aanad istikmaalkaaga cilmigaa samaynin waxaa laga yaba inad tiraado cilmi bal maayo haddaan meeshaa la fadhiya la fadhiin maayo waxbaa la dhiganayaa waa loo hub samaysanaya inaad fitanka xambaarin ama aanad dhex gelin adigoo aan mu'ahal u ahayn adigoo aan u tababarayn siday kuula egtay camal kasta shaqo kastoo qof loo diro aan trainid ahayn noloshan dunida ee caadiga ee bracticalka ah waxaynu ku naqaanaa qofna wax laguma aamino ilaa iyo inuu noqdo mooyaane in loo train garayo lama yidhaahdo waa ninkan hebel gaadhina wuu u baahan yahay lacagna wuu haystaa gaadhina wuu samayn karayaa waddooyinkiina magaalada way ku yaalliina ha iibsadoo suuqa ha eriya iska sii daaya war ka daadaamay wuu iska sixi doonaa aakhirka kolba meel maruu ku dhufto way iska saxmi doontaayee gaadhiga ha la wado ish macquul xataa haddaad ku barato sidaas waxaad baratay adigoo carriga baabi'iyey adigoo dhibtaadu ay tiro badatay waxaa ka fududaa adigoo koors yar qaata oo driving liisans gaadha oo dabeetana si fiican u barta oo adigoo markaasi caalimku oo wixii garanaya aad isku dayda inaad hoggaamiso waxaan taa u leeyay dukhuuli اlmujtamac aan dhaqan islaamiya wadan loo dhex galo siyaasiyan ama iqtisaadiyan ama haqaafiyan waa bandhig aada naftaada u soo bandhigaysa lilfitani walimtixaan adigoo aan garanaynin inaad wadato mu'ahalaadkii imtixaanka inaad kaga gudbaysay iyo inaad iyo inaad ka gudbi karaynin nolosha horta waa imtixaan weliba tan dambe imtixaankeeduna wuu sii badanayaa walidalik baa xadiidkii abu daawuud iyo ibnu maaja ba warinayaan albaani tasxiixinayo wuxuu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam ina bayna yadayi saaca fitanan ka qiطaci اlleyli اlmudlim yusbixu rajulu mu'mina wayumsi kaafira wayumsi mu'mina wayusbixu kaafira yani xadiidkan wuxuu nebigu ku tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam inuu iman doono fitan habeenka mugdigiisa oo kale la midi fitankankani inuu yimi iyo inaanu iman astaama aad ku arkaysa maxaa ka mid a waxaa ka mid a buu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofku wuu waa bariisan doonaa isagoo mu'mina wuu galabaysan doonaa isagoo haddana gaaloobay wuu waa bariisan doonaa isagoo haddana mu'mina wuu galabaysan doonaa yacni isweydaar maxaa keenaya waxaa keenaya dadka oo aan helin cilmigii raasikha ahaa iyo iimaankii fiicnaa isagoo aan helin inuu amwaaji lfitan u qaado sida awgeed baa xadiidka kale saxiixii abi daawuud uu soo saaray wuxuu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam yataqaarab الzamaan wayanqus اlcilm watadharu اlfitan wayulqa الshux wayakuru اlharaj xadiidkaa wuxuu nebigu ku tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam inay dhici doonto taqaarubu zamaan inuu dhici doono zamanku inuu soo yaraan doono o isku dhadhowaan doono ama barakadoo laga qaado ha noqoto ama physicaliba labadan maanta synis ka warranta qaar baa le physicaliba xataa uu sii yaraanaya laakiin haddaynu iskaba dhaafno physicalka wakhtigu hadduu iska baraka beelo si unbuu tiro yariyey uun maalintiiba aanad u xisaabin karaynin wuxuu nebigu ku sheegayaa waxyaabaha la arki doono inay ka mid tahay yanqus alcilm watadhar alfitan labada qadiya u israaciya u fiirso nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay cilmigaa yaraanaya fitanka soo baxooduna wuu tiro badanaya waa laba qadiyo inta badan wada socda daad aragto meel fitanka iyo mushkilaadku badan yihiin jahliguna wuu la badan yah weeyaan marka jahligu tiro bato ayaa iyadana fitanku inta badan tiro bataan wayulqa shuxu yakuru اlharaj waxaa kaloo nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam bukhliguna inuu adkaan doono oo lala kulmi doono bukhli adag dilkuna inuu iska badan doono waxaan leeyahay markaa maadaama cilmi sharciya oo raasikha loo baahan yahay in acmaasha islaamiga cawaatif lagu wado iyo xamaasad keliya iyo qiiro iyo murugo un wax laga murugooday waa laga habboon yihi bal ee nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka bnu maaja warinayo ee xasanka ah albaanina saxiixadiisa uu ku soo saaray wuxuu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam laa yenbagii limu'minin an yudilla nafsah qaluu wakayfa yudilu nafsah qaala yatacarad min albalaa'i lima laa yutiiquh wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam uma cuntanto qofka muslimkaa ah inuu naftiisa duleeyo qof muslimi naftiisa inuu dulleeyo ma aha buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxay weydiiyeen saxaabadu ilaahay rasuulkiisiiyow sidee baa qof muslimi naftiisa ugu dullaynaya kayfa yudilu nafsah say u dhici kartaa qof inuu naftiisa dulleeyo dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi yatacarad min albalaa lima laa yutiiquh imtixaanaadka iyo fitanku isu bandhigaya waxaanu xambaari karaynin inaanu awoodi karin ayuu isku maqiiqayaa marka wax daaqadaada ka badan adigu haddaad samayso oo aad fitan ka tiro badan la isu bandhigto adaa mashkiladda isu keenay nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam markaa war qofku waxaanu xambaari karin oo aanu awooddeeda lahayn inuu wado yuu isa saarin walidalik baa xadiidkii bukhaari xataa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wa huwa almujaahid isagoo ah mujaahidkii ugu weynaa muslimiinta ayuu asxaabtiisii markuu dareemay qaar ka mid inay aada ugu muraaqaysan yihin inay cadowga hore ula kulmaan ayuu wuxuu ku yidhi laa tatamanaw liqaaءa alcaduw waan cadowga inaad la kulantaan ha tamaninino waxba ha isku sii adkaynina buu nebigu leeyay wasalu اllaha alcaafiya ilaahay waxa weydiisataan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam caafimaad alcaafiya ilaahay weydiista faidaa laqaytumuuhum fasbiruu laakiin hadduu dhaco oo dadka muslimiinta iyo gaala iska hor timaaddo oo jihaad yimaaddo fasbiruu maxaa loo leeyahay ha ku degdegina waxaa loo tilmaamayaa waxa weeyaan qofku fitanka waxaanu qaadi karin inaanu ku degdegin walidaalik baa ibnu bataal sida uu saaxib ilfatxi ka soo naqlinaya wuxuu leeyahay xikmat الnahyi ana almar'a laa yaclamu maa ya'uulu ilayhi اlmr waxaan loo nahiyey xikmada ka dambaysa waxa weeyaan buu yihi qofku waxaanu ogayn cidhibtiisu meesha ay ku dambayn doonto haddaad fitnada dhex gasho aanad garan karin cidhibtaadu meesha ku dambayn doonto waxay la mid tahay buu leeyahay xadiidkani wa huwa nadiiru su'aali اlcaafiya min alfitan waqad qaala صadiiq laan ucaafiya faashkur axabu ilaya min an ubtaliya faasbir in qofku awqaat اlfitan uu xaqa asiibo waa shay aada u muhima waa shay weyn walidalik buu nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay alcibaada fi lharj ka hijratin ilay wakhtiga harjiga iyo dhibta badan ee jirto cibaadadu qofka muslimkii sameeya waxay la mid tahay buu nebigu laha calayhi salaatu wasalaam hijre aniga laysoo hijrooday yacni awqaat alfitan inuu qofku asiibo xaqa waa shay aada u weyn maxaan qadiyadda tan uga jeedaa qadiyaddan waxaan uga jeedaa waxa weeyaan maطlabka koowaad ay dacwadani u baahan tahay waxa weeyaan in dadka raba inay xambaaraan si fiican inay u daraaseeyaan oo u gartaan cilmiga sharciga oo azaadka dhabta ah ee lagama maarmaanka ah waxaan uga jeedaa inaan leeyahay qofku fitnadu ama imtixaanku inuu qofku u banbaxo oo guulaystaa waa wax weyn laakiin adigoo aan cuddadiisii wadan inaad u banbaxdaa waa waxun fitnada adigoo aan wadanin traininkaad kaga bixi kari lahayd adigoo aan weli cababilityga adigoo aan weli awooddaa yeelin inaad u banbaxdaa waa wax adag waxaa laga yaabaa axaadiista qaarkood markaa aragtaan inay idinla fududaato bal laba xadiid baan idin tilmaamaya waa laba xadiis aa wada taqaaniin saxiixaynka ku soo arooray labada xadiid waa xadiidu halaaثa fi اlgaar aa wada garanaysaan iyo xadiidu sabca fi dili yowma اlqiyaama labada xadiidka hore wuxuu sheegayaa saddex nin oo safray oo god jirsaday ama u hoyday oo dhagax ku soo dumay saddexda nin nin ka mida qisadii un baan uga danleeyay toddobada dambena mid ka mid un qisadiisa uga danleeyay maxalu shaahidkan markaa labada xadiis baa ka qaadanaya saddexdii nine godku ku daboolmay mid waliba camal saalix ah oo uu sameeyey buu ilaahay ku baryayaa subxaana wa tacaala camalkaasuu ku tawasulaya ilaahay ku baryaya inuu ilaahay dhagaxan kaga fujiyo ka koowaad ama saddexda nin midi wuxuu ku bariyey camala biru اlwaalidayn labadiisa waalid inuu u samafalay ka kalena wuxuu ku bariyey ee u dambeeya in uu shaqaalihiisa ilaalinayay xuquuqdooda oo nin shaqaali hanti uu lahaa kaga tegay inuu u hayey oo u kobciyey oo u tiro badiyey oo dabeetana ku wareejiyey yacnii dadkii u shaqaynayey xuquuqdooda inuu si fiican u ilaalinayo ammaano wanaagsan u lahaa ka saddexaad oo a maxalu shaahidkan u socda wuxuu ilaahay ku baryey subxaana wa tacaala camal ah inuu fitno u banbaxay oo uu ka guulaystay muxuu sameeyey wuxuu leeyay gabadh in oo aan jeclaa baa jirtay oo aada u qurux badnayd oo aada agtayda looga jeclaa dabeetana in badan buu gabadhaasi isku dayay inuu si xun ula dhaqmo oo sifo aan sharci ahayn inuu ugu tago gabadhii way diiday way abaarsatay markii dambe abaar baa dhacday abaartii waxay sababtay gabadhiiyo baahan iyo isagiioo adduun haysta inay isku soo baxaan inuu wax weydiisatay dabeetana inuu yidhi waxbaan ku siinaya anaa xoole kaa dharginaye ii oggolow naftaadii baahidii inay ku qasabtay gabadhii inay isu dhul dhigto dabeetana wuxuu siiyey boqol iyo labaatan diinaar oo dahab ah boqol iyo labaatan diinaar waa imis times four point twenty five ku dhufo waa haafkiilo in ka badan nuskiilo dahaba in ka badan weeyaan nuskiilo dahaba buu siiyey gabadha tan si uu la kulmo nuskiilihii dahabkaa markuu siiyey kadib gabadhii way ogolaatay laakiin markii ficilkii aanu samayninoo qura ayaa waxay weydiisoo tidhi waryaahe ilaahay ka baqo oo waxaan xalaal ahayn ha yeeli yacnii ilaahay ka cabso subxaana wa tacaala oo gabadhan bikradeeda xaaraan ha ku jebinin ninkii ilaahay buu xasuusta uu iskaga tegey deetana wuxuu leeyahy ilaahu inaan dartaa uga tegey oo adiga makhaafadaada daraaddeed inaan uga baxay godkan dhagaxa nagaga fayd ilahay wuu ka fayd waxaa laga yaaba aduu markaad xadiidka akhrido inaad qiimayso tidhaahdo camalka ninkani sameeyey muxuu ahaa zinuu ku cararay deetana uu ka soo noqday warabas wax kale may kaaga muuqdaan ninkani zinu raadceeyey raadceeyey raadceeyey markuu albaabkeedii gaadhayna dib buu uga soo noqday waxaa ka muuqda shay runtii haddaad u fiirsato aad u khatar ah waxa weeyaan ninkani waxaa ku dhacay fitnu isu bandhiga laakiin wuu ka guulaystay fitan ayuu galay laakiin fitnadu ka guulaystay fitno intay kugu dhacday inaad guulaysataa waa wax aad u weyn ibtilaa imtixaan intaad martay inaad ku guulaysataa waa wax aada u weyn laakiin inaad imtixaan guulaysataa waxay inta ugu badan le ku xidhantahay bacd allahi subxaanah wa tacaala bacda tawfiiq illaah waxay ku xidhantahay inta aad cilmi sharciya sidato iyo inta aad iimaan raasikha leedahay ee labadan shay aad wax ku qiimaynaysa bay in badan ku xidhantay walidaalik ninka kan kelmad quraa lagu yidhi kelmaddii baa raad weyn u samaysay oo noloshiisii o dhan badashay xadiid kale wuxuu sheegayay toddoba maalinta qiyaamaha hoos helaya maalinta dadku qiyaamaha wada qaawan yahay ee dhibtu haysato ee cadceeddu soo dhowaanayso ee qof walba nafti haysato toddoba kooxood baa jira oo iyagu hadhhadhsanaya oo aan dhibtaasi dareemaynin toddobadaasi waxaa ka mid ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayey ee imaam caadila shaab ku barbaaray alle cibaadadiisa qof keligii ilaahay dartii ugu ooyey yacni toddobadu shay buu nebigu sheegay laba ilaahay dartii isu jeclaaday waxaa toddobada ka mid ahaa markaa qof warajulu dacathu imra'atu daatu xasabin wajamaal faqaala inii akhaafu allah toddobadu ka mid ahaa nimay u yeedhay gabadh qurux iyo reerba ka dhalatay quruxna lahayd reerna ka dhalatay fiican oo intay gabadhaasi xumo ugu yeedhay ku yidhi innii akhaafu allah ilaahay baan ka cabsanaya yacnii wuxuu qisadu tilmaamaysaa in qof imtixaan galay oo laakiin imtixaankaa isagoo aan zinada waxba ka xigin dawaacideedii oo dhammina ay jiraan ka guulaystay oo ka noqday oo ilaahay subxaana wa tacaala uga soo laabtay waxaan uga jeedaa marka fitnada in la galaa way fududay ama imtixaanaadka ibtilaa fitanka kuwaasaan uga jeeda laakiin inaad guulaysataa waa high priority bay u baahan waa shay awood badan u baahan waa shay u baahan qofku inuu cilmi badan u leeyahy waa shay u baahan qofku iimaan oo tiro badan inuu leeyahy waa shay aan ahayn qofka bini aadamka qof walba naftiisu way la xoog badan tahay horta insaanka sidiisaba insaanku haddii iminka dagaal laga sheekeeyo waxaad si leedahay uun malaa nin geesiyuunbaad noqon lahayd nafta adaga saasay kugu sheekaynaysaa waayo wa kula foolxuntay dee nin weynoo intuu dagaal tagay cararay ama ceebaha laga sheego fulaygu qof walbaoo insaana agtiisa way ku foolxun yihin laakiin markaad naftaada tajribaysaa unbaad is ogaanaysaa halka aad taagantay markay dhan walba ka dhacda ee sanqadhu badatay xabadda ee meydka ee dhaawace waxaanaad aragto shalay ninkaagii isla weynaaye islaa wallaahi adigu furantaka horead gaadhaysaa ayuunbaa la arkaa adigoo dib isu soo gaabinaya inaad is aragto waayo marna nadariyaad baa joogta oo caalam nadariyaad waxaa caqliga ku fiican oo dhamide qofka bini adamka waa iskala fiican yihi marna bracticality baad tagtay oo xaaditadii iyo dhacdadii iyo dhacaysaad joogta markaad meelahagaas ka fadhido ama masaajidka marka layska joogo kitaabka tafsiirkaa sheekhu akhrinayo ama ninka laga dhegaysanayo ama bukhaari la akhrinayo ama muslim akhrinayo waa nadariyaad aad u qurux badan ayaa nadariya odhan waa xaqaa'iqaan idhaahda aad u qurux badan oo caqliga ku fiican oo caqliga iyo maanka iyo maskaxduba ay aqbalayaan laakiin in bracticality marka aad timaado shahwaatu nafs iyo naftaadii iyo adduun jacaylkii iyo wixii qofka ku lamaanaay oo dhan aad imtixaankiina dhex gasho inaad xaqaa'iqdan si dhaba ah u raaci doonto iyo in kale waa qadiyad u baahan wax badan in la weydiiyo waxaan tan uga jeedaa markaas qofka maalan acmaal ku sameeya xamaas adigoo aan mu'ahal ahayn baad gashay qadaaya siyaasiya adigoo aan mu'ahal ahayn baad gashay qadaaya iqtisaadiya laba mid unbaa dhacaysa xamaasadda intuu marka hore ku galo markuu arko mujtamac caniida ama dad dhib badan ama wax kastoo maqluub u socda ama caynkan inuu ka murkudo markiiba isagoo dacalka shishe joogun inaad aragto kule war siyaasad lena dadka halugoynin ee kitaabkeena iska akhrisanno meeshaasi meel loo kaca maahee waayo wuxuu arkay meeshatani siday cafinka u tahay ama sida ugu baahnayd waxyaabo badan in la hubiyo dabeetna markii horena isagoo xamaasadaysanoo moodaya dadkan bayna cashiyatin wa hadduu isdhex taagun inuu madaxa ku qaadi karayo ayuu marka hore galaa markuu arko meeshu inay luga ballaadhan tahay waxaanana dhaqamo intaa soo jira iyo dad dhaqan iyo hidde iyo wax iskale iyo wax la ilaashanayo inay tahay qadaaya rugcadaageedii haysto markuu arkay inay tao aanu liiliijin karinna ninka inuun iimaan waxoogaa ku hadhay uu ka soo murkodaa haddana isagoo roorayuunbu xagga kale ka baxaayo wuxuu idhaahaa balaayaa ku noqota meeshaasi meel la taga iyo wax lagaaga dhowaado maaha kaasi waa ka fiican ka kale isaga waxaa dhaca wuu galaa dabeetana siduu u leeyay waxbaan ka soo bedelaya waxbaan soo tumaya berri isagoo la noocuunbaa la arkaa muddo markuu la wadwado sanad ay qaatee laba ee saddex ee uu milme ee maalinba in yari ka jafante ee maalinba in yari ka jafante saa dambe wuxumaad arkaysaa un isagoo aan bulshadii u kulaa waxbaan ka soo gedinaya isna wax badan ka gedisnayn war sheekh hebel ama sawta ibn hebel waxaan isku ogeyn sawta caynkan ahayd sawta caynkan ahayd sawta caynkani ma dhacayse ninkani fitan iyo imtixaan buu galay haddii qofku maalan fitanka waxyaaba koowaada lagaga guulaysta waxaa ka mid a ah qofku linkageka xidhiidhka isaga iyo masaajidka udhexeeya marnaba inaanu lumin adigoo dhaqaalea ku jira haddaad aragto dhaqaalea ku jir laakiin inaanu qofku masaajidka dariskiisii uu dhigayay ama kuu dhiganayay ama jamaacadii salaadda uu la tukanayay ama caynka inanu ka dhex waayo waa zaadkiisii rasmiga ahaa waa wixii rasmiga ahaa ee waxaan uu inuu bedelo ku bedelayay laakiin markuu yidhaha wakhtigoo dhan maye marna shir baan ku bixinaya marna halkaan ka bixinaya marna sidataan ku wadaya wuu zaad waayayaa qofku meeshuu ka soo qaadan lahaa shixnadii iimaaniga ahayd buu waayaya muddo markuu la joogana wuu la qabsanaya muddo markuu acmaasha tan wada ama waxa kan wadana wuu la qabsanaya wuxuunbuu noqonayaa waaxid minhum waxaa laga yaba inu ku yidhaha adigu weli kitaabkii arbiciinkii baad adigu weli maranaysaaye annahu qadaaya alumma sidii wax looga tumi lahaa laakiin isagunbaa la tumaya arbiciinna ka teg qadaaya alummana waxba kama soo qabanayo badan waxay ahayd inuu arbiciinkiisana wado at least ama minimumku wuxuu ahaa dariska arbiciinna inaanu maalinna habsaamin ama jamaacadaas salaadda inaanu midna ka habsaamin tanna calalaqal wuxuu ka qaban kara u ka qabto waxaan uga jeedaa marka almaطlab الsharci ama maطlabka koowaad aan u arko camalkan islaamigii inuu ka baxo qadaaya nadariga ah ama qadaayaadkan masaajidka lagu akhrinayo quro practically nolosha wax lagaga bedelaa wuxuu u baahan yahay noloshan la rabo in wax laga bedelo in tajriba fiican loo leeyahy mid diineed in loo leeyo aad garanayso waxaad wax ku beddelaysay aad garan karto mowaqifta fiqiga aad istaagi karto aad yeelan karto marjiciyada cilmiga ahee waxaan aad kula soo noqon karto ma aha ra'yigaaga wax kuma bedelmayo ay caalim aad tahay meeshan markaad tagto mashaakil aad u tiro badan baad la kulmaysaa wuxuu qofku u baahnaa markaa marjiciyaad waaweyn oo cilmiya oo uu ku xidhmo oo qadaayaadkan fataawideeda uu ugula noqdo uu wuxuu u baahnaa xataa tajriba miidaaniya inuu helo waxan musaawalaadka nolosha lagu samaynayo inuu in badan wax ka garanayo idan waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay aqaafaadka waxaa la ydhaha maala laba qadiya aan sukaa dhinac dhigaya athaqaafa waa wax isbedelkeedu dhan uu ka fudud yahay waayo wax ku saabsan uun inaad afkaar beddesho afkaar kale ku beddesho siduu qofku wuxu qiimaynaya inaad wuxu sharaxdo sharaxdo oo beddesho qofku siduu wax u arkayay inaad waxu sharaxdo u beddesho waa qadaaya haqaafiya oo isbedeli kara laakiin nololi si ay u socotay inaad wax ka beddeshaa maalan qadaaya siyaasiya mar qura isma beddelaan waa waxay yidhaahdaan dadka badh waxay dhahdaan waa fani lmumkanaat baa la yidhahdaa bay yidhahdeen waa faniga possibilitieska maxaa kuu suurtagalaa la xisaabiya maxaad doonaysaa lama xisaabiya bay yidhahdeen waayo waxaad doonaysa o dham meesha kama wada suurtagalo lakiin waxaa la isweydiiyaa maxaa maanta suurtagala inaad wax ka bedeli karto qaarkood waxay idhahdaan war lama idhaha fanu lmumkinaati waxaa la idhaha fanu ricaaya bay idhahdeen sidee wax loo dhaqaa wax loo ilaaliya shay loo kobcin karaa loo barbaarin karaa maanta imisaad korin kartaa berrina imisaad korin kartaa idan waxaan idin leeyahay kow cilmiga sharciga waa laabud haani اlamr meeshii aad ka qaadanaysay zaadka inaad ku xidhnaataana waa laabud war ambiya ilaahay diray subxaana wa tacaala nebi muuse iyo haaruun maxaa ilaahay ku yidhi waxyaa ku soo degay shaqaa loo diray inay soo qabtaan waxyina wuu ku soo degayey laakiin haddana shaqadu inay adagtay baa la tilmaamayey ilaahay waxyaabuu kula dardaarmaya waxaa ka mid a ah, walaa tanaya fii dikrii baa ilaahay yidhi culayska intan leegaa qaadi doontaan zaadkiinna koowaad ee adeegsanaysaan waa maxay waa walaa tanaya fii dikrii baa ilahay yidhi marnaba ha ka daalin oo ha ka noogina aniga xuskaygii iyo igu xidhnaantaydii nebi maxamed baa ilaahay soo diraya markaasaa la leeyahy wastaciinuu iyo saxaabadiisi wastaciinuu biالصabr wالصalaaة wuxuu qofku u baahan yahay kaalmo rasmiya inuu helo waxaan leeyahay markaa almaطlab اlأwal aan rabnaa waxa weeyaan alcilm الsharci wاliimaan الraasikh iyo itisaal qawiya inaynu la yeelano maraakis ilcilmiga kow aan maطlabka labaad u gudbo shay labaad baanu arkaa inuu muhim yahay shayga labaad waa midaan shalayna ballan qaada inaan muxaadarada dambe kaga hadlo waa wuduuxi اlhadaf hadafku inuu cad yahay hadafku waa yool meesha uu qofku ku socdo waxa uu doonayaa wax cad inay tay alhadaf fi luga waa alqasd waalghaaya waa meesha aad u socoto ama yoolkaagu meeshu yay weeyaan maalan fii culuumi alidaara waxay sheegaan laba shay waxna ay yidhahdaan alahdaaf alistraatiijiya waxna waxay yidhahdaan alahdaaf altaktikiya ahdaafta istraatiijiga fii culuumi alidaara waxaa lagu tilmaamay inay yihiin ahdaafta sugan ee aan isbedelaynin ee duruf wax kastoo dhaca aanad ogolayn inaad ka tanaasusho ahdaafta taktiikigaana waxay ku tilmaamaan waa ahdaaf marxaliya ama ahdaaf muddo gaaban socon karta ama ahdaaf la aqbali karo inuu ku dhaco inay isbedbedeli karto aan iskaga tago musطalaxaadka cilmiga ah waxayn leenahay waxaa jira uun mid weyn hadaf weyn iyo hadaf yar qofka mu'minkaa ah haddaan ahdaaftu u kala soocnayn iyaduna waa qadiyo rabashkeeda leh waa qadiyo dhibteedu badanta waana wax badanta ku dhaca ma huwa alhadaf ilabar marka su-aasha isweydiinta leh waxay tahay hadafka ugu weynaynu leenahay muxuu yihi ka aynan rabin inaynu marnaba ka tanaasulo ka aynan rabin marnaba inaynu weyno ama dhib ha lagu jiro ama sama ha lagu jiro ama wixii doonaa ha soo baxaan ka aanad rabin sinaba inaad ku weydaa waa maxay waxa weeyaan baynu leenahay waa ibtiغaaءu maradaati الlahi wa jannatih hadaf اlأكbar waa kaa inaad marnaba isku daydo inaad waayin janno inaad gasho iyo ilaahay raalli ahaashiyihii subxaana wa tacaala waa hadaf u baahan in dadka marka la tarbiyaynayo tarkiiska koowaad cadaadiska koowaad mudnaanta koowaad weynaynta koowaad inuu isagu yeesho ahdaaf ka sokaysaa jirtoo yaryar oo maalan in khilaafo islaamiya la helo in mujtamac islaamiya la helo in iqtisaad islaamiya la helo siyaasiya islaamiya la helo shaaric islaamiya la helo waa ahdaaf suqraa baynu leenahay marka loo eego hadafkan maadaama ay ahdaaf suqraa yihiin waa mumkin fii xayaatika inay dhacdo aada aragta uu noqdo inuu arkiba kari weydana waa suurtagal lakiin waxayn leenahay qofku wuxuu u baahan yahay koow tarbiyadiisu inay ku salaysnaataa hadafka koowaad markaad leedahay hadaf koowaad tarbiyadu waa inay ku salaysnaataa macnaheedu waxa weeyaan miqyaas baad helaysaa wax wax lagu qiimeeyo oo aad garan karto marka aad ka fogaatana inaad qaybtii khasaaraa ku socoto marka aad ku dhowaatana inuu yahay meeshii loo socday geedigu walidalik baa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam alyowm alaakhir iyo janno iyo ilaahay keligii in la caabudaa waxay ahayd shayga koowaad ee uu saxaabada ku tarbiyeeyey maala jaabir ibnu cabdillaahi radia allahu canhu alansaari haddaynu soo qaadanno xadiidka uu warinayo jaabir ibnu cabdillaahi baa wuxuu leeyahy makata rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih waslama bimaka cashra siniin ytabicu الnaasa fi manaazilihim bcukaada wamajana wa fi اlmawaasimi bimina yaquulu man yu'winii man yansurunii xataa ubaliga risaalata rabbi walahu اljanna xadiidkan maala uu imaamu axmed fii musnadihi ku warinaya biisnaadin xasan kama yaquuluhu alxaafid ibnu xajar fi اlfatx siira صaxiixa laakrim dayaa ilcumari uu isna ku soo qaadanayo jaabir ibnu cabdillaahi alansaariy wuxuu leeyahy nebigu calayhi الsalaatu wasalaam maka toban sannadood buu joogay oo uu dadka dabagelayay guryahooda iyo cukaad iyo mino iyo meelaha ay mawaasim alxaj isugu yimaadaan uu daba socday waxa uu ku lahaa buu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam dadka man yu'wiini waar yaa ii hoynaya yaa ii gargaaraya oo aan raacaabo ku lahaa qabaa'ilkii iyo dadkii man yansurnii war yaa ii gargaaraya ilaa yaan ilaahay risaaladiisa dadka gaadhsiiyo muxuu dadka abaalmar uga dhigaya u fiirso ma lahaa war yaa ogol inay raacaan dhaqaale wanaagsan bay helayaanoo dadku mustawa iqhtisaadi fiican buu gaadhayaaye dowlad wanaagsan baa helaysaan khilaafa raashida baa helaysaan xukum cadaalad ku salaysan baa helaysaan wuxuu ku lahaa qadiya waadixa dadku ay wada fahmayaan walahu ljanna buu nebigu lahaa war yaa raba inuu ihooyo oo ii gargaaro oo janno hela buu nebigu leeyay calayhi isalaatu wasalaam yaa ficladaa qaadayo abaalmarkiisu uu janno noqda haddaynu u fiirsanno baycat alcaqaba ahaaniya oo nafsi saxaabi uu ka warramayo jaabir ibnu cabdillahi alansaariy oo imaamu axmed musnadkiisa isnaad xasana uu ku soo aroorinayo xaakimkuna mustadrakiisa uu ku sheegayo oo uu ku saxiixinayo imaamu dahabina uu ku waafaqayo ibnu kaiirna siiradiisa uu ku tasxiixinayo oo uu leeyahy waa saxiix calaa sharطi muslim in alxaafid ibnu اlxajar uu isagu dabagelgelaya uu leeyahay may ee tadliis ibnu zubayr baa ku jiro canacano sameeyey laakiin buu leeyahy ibnu xajar laftiisu binadri shawaahidda marka loo eega buu leeyahy xadiidku saxiixnimadiisa ama taxsiinkiisa waxbaa ka jiraya calaa kulli xaal xadiidku waa xujogal jaabir ibnu cabdillaahi alansaari xadiidka dheere uu kaga warramo baycadii weeyaan alcaqaba wuxuu yidhi waxaanu nidhi yaa rasuula allahi nubaayicuk ilaahay rasuulkiisiiyow baycaannu kula gelaynaa qaala tubaayicuunii cala asamci wataaca fi nashaaq walkasal wanafaqati fi اlcusri wاlyusr wclى اlamri bاlmacruufi wالnahyi can اlmunkar waan taquluu fi اllahi la takhaafuuna fi اllahi lowmata laa'im wclى an tansurunii fatamnacuunii ida qadamtu ilaykum mima tamnacuunahu minhu anfusakum waaswaajakum waabnaa'ukum wuxuu nebigu ku yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam bayco iyo heshiis iyo ballan waxaan idinkula gelayaa inay maqashaan oo ay adeecdaan markaa firfircoontiin iyo markaa caajiskatiin yacni markaa dhibi jirta iyo markaanay jirin inaad wax bixsataan oo hantidiinna idinku hantidii ma aha dhaqaalahan idin siinaya iyo dhaqaalaha kobcaya idinku dhaqaalaha haysataan inaad bixisaan oo aad bixisaan marka aa cusri jiro iyo yusri markuu jiro marka dhibi jirto iyo markaan dhibi jirinba hantidaa haysataan inaad bixisaan inaad samaha dadka fartaan xumahana ka reebtaan inaa ilaahay kelmaddiisa tidhaahdaan idinkoo aan cidna kaga cabsoonaynin cid walba ka hor odhanaya inaa aniga ii gargaartaan oo aa iga celisaan waxaa naftiinna iyo ubadkiinna iyo haweenkiinna waxaa ka difaacdaan si leeg inaa anigana ii difaacdaan maxay abaalmar leeyihiin marka walakum aljanna buu nabigu yidhi calayhi isalaatu wasalaam walakum aljanna hantidiinnaa bixinaysaan waxaan idin idhaahdaa aqbalaysaan ilaahay tiisaa u dhimanaysaan kelimada xaqa ah sheegaysaan laakiin abaalgudka keliya aan idiin sheegayaa waa maxay walakum اljanna jannaa yeelanaysaan buu nebigu ku yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam waxaynu garan karnaa nusuusta qur-aanka ee makiga ee tirada badan leh iyo waxay ka warramayaan waxaynu garan karnaa mawaaqifka xarajka markuu nebigu taagnaa wuxuu saxaabada ku lahaa beder oo kale dagaalka u kaca markuu lahaa jannu wada sheegay ilaa ay qaar timir yar ay cunayeen tuurayeenoo lahaayeen bikin bikin waa nolol dheer inaan sii noolaado ilaa iyo intaan timirtan ka cunayo waxaan leenahay dadka waa in mobalaaseerinku dadka sida loo mobalays garaynaya waa inay ku salaysnaataa ahdaafi in dadka lagu mobalays gareeyo in lagu jiheeyo qofku inuu u dareemo shaqadan iyo waxan uu qabanayo iyo acmaashan uu bixinayo iyo dhaqaalahan uu bixinayo iyo siyaasaddan uu gelayo iqtisaadkan uu samaynayo waxaan oo dhan hadafka qudhe u ka leeya inuu janno hela inay ti kow kaasi waxaan leenahy waa hadaf ilkubra hadaf sokaa jira oo ah in mujtamac islaamiya la sameeyo oo dee ah in nusuustii soo degtay ee waxyiga ahayd si aad u wada dabiqi karto ilan ilaahay awaamir badan buu ku faray awaamirta tan si loo wada tabiqi karo waa in la helaa mujtamac islaamiya ay ka dhex guuxdo waa in la sameeyaa tacbiid اnnaasi lirabbi اlcaalamiin dadka in alle loo hogaamiyo waa in la helaa ilxaaq اlhaziima liacdaa' illaah kuwa alle iyo rasushiisa diiday in haziimada xaggooda ay u dhacdo oo la jebiyo waa in la helaa kelimat lah hiya alculya inay soo baxdo kuwa kan waxaan ku tilmaamayaa wijatu nadarka aan sheegayo inay yihiin alahdaafi asuqra ahdaafta yar kuwa kani inay xaqiiqoobaan oo aada suurto gelisaa waa wax dhowr shay ku xidhan in la helo waa suurtagal in hore loo waayaana waa suurtagal waayo waxay ku xidhan yihiin kow ducaadda iyo inta ay waxanay ku dhawaaqayaan sawaab yihiin manaahijtay u marayaan inta ay saxan tahay asaaliib alcamal wasaa'ilka iyo qaabkana ay adeegsanayaan inta uu sax yahay maadaama kuwani ay waxaa ku salaysan yihiin waa qadiyad iyadu in badan u baahan inay muraajaca ku jirto mar kastaba markaad wax hore u gaarhi kari weyda ama caynkanba inaad dib u eegto war maxaa kaa qaldan inaad isweydiiso is there something wrong waayo qofka mu'minkaa wuxuu nebigu ku tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam laa yuldaqu اlmu'minu min juxrin waaxidin maratayn god qura qofka muslimkaa laba jeer laguma qaniinay buu nebigu yidhi haddaad wax tijaabiso godkii lagugu qaniinay ood garatay meeshani meel wax ka soo socdaan inaanay ahayn second to dat waa inaad wax kale uga wareegaysaa laakiin waa shalaa laygu qariine maantana haddana gacanta aan geliyo macquul maaha waxaan leenahay ducaaddu in badan inay wasaa'ishooda tajadud u raadiso inay eegto qaabkanay dadka ula dhaqmaysay ama waxaan u waday in iyaga wax ka qaldanaayeen waayo macsuumiin maaha maadaama in kastoo uu waxyi la raacayay laakiin ijtihaad bashariyo tiro badan baa ku jira sida daraaddeed iddicaau alcisma waa masale lagu yaqaano ibliis iyo inta raacda ambiyadunbaa wax macsuumiin aynu haynaa oo ilaahay ilaaliyey ama iddicaai alcisma ibliis baa markuu wixii xumaa sameeyey sameeye yidhi maxaad u samaysay nebi aadam markii layidhi maxaad geedka u cuntay rabbanaa inanaa dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin buu istaagay ilaah anaa qaldanaa buu leeyahy anaa dulmi sameeyey haddaanad ii naxariisanna kuwa hoogaan mid noqonaya muraajaca ayuu sameeyey wuu gartay waxaanuu qalday waxaanuu sameeyey inay qaldanaayeen ibliis laakiin waa iddicaau lcismo isagu wuxuu ku dooday anaa ka khayr badan iyo anaa kana alle axkaamtiisii buu damcay inuu yidhaahdo kuwan baa qaldanee qadiyadduba may ahayn in aniga la yidhahdo sujuud aadame waxay ahayd anaa fadli badanee dee aadamaatiliis haddii cidi sujuudaysa aadam inuu sujuudoo kale ama waxay culammada ku tilmaamaan qiyaas maca annaas nusuus taallabuu qiyaasi dhinac eriyey oo falsafaadkale uu dhinac waday waxayn leenahay muraajaca waa wax u baahan in badan in la sameeyo laakiin mar kasta aynu gaadhi weyno muraajacadu ma waxay odhanaysaa waddadaynu haynaa qaldane bal mid kalena ha la eego taana waxaan leeyahy waa maya waxaa dhici karta manhajkeennu inuu sax yahy usluubkeennuna inuu sax yahy mujtamaca laakiin in isaga wax ka qaldan yihin mujtamaca laftiisa in wax ka qaldan yihin ma xaggay wax ka siiyiin aan tusaale dib ugu noqdo ambiyadii waxaynu naqaanaa ambiyadu inay macsuum ahaayeen waxaynu kaloo naqaanaa ambiyadu inay raaciyeen waxyigii ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu naqaanaa haddii wax khilaaf bilawla ama si ay wax moodayeen hadday is yidhaahdaan u sameeya oo sidaa laga qurux badnaa inta waxyi ku soo degay in la odhanayay sidaa iyo sidaa ha la yeelo la waxaynu naqaanaa dariiqadeedu inay toos ahayd maca daalik nusuusta sharcigii waxay inoo sheegaysaa ambiye iyo haddana kaba quustay mujtamacoodii waxba looga waayey walidalik baa xadiidka albani raximah اllah uu saxeexada ku soo aroorinayo sunan ibnu maajana ku yaalla xadiidku waa saxiix calaa kulli xaal sunan ibnu maaja ku yaalla ayaa nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam waa axaadiista macruufka ee xadiidu shafaaca ah xadiidkaasi wuxuu nebigu leeyahy yajiiءu الnabiyu wa macahu الrajulaan ويجيء النبي ومعه الثلاثة وأكثر من ذلك وأقل فيقال له هل بلغت قومك فيقول نعم فيدعى قومه فيقال هل بلغكم فيقولون fayaquuluuna laa fayuqaalu man yashhad lak fayaquul muxammadu waummatuh fatudcaa ummatu muxamadin fayuqaal hal ballaga haada fayaquuluuna nacam fayaquul wamaa cilmukum bidalik fayaquuluuna akhbaranaa nabiyuna bidalik ana alrusula qad ballaguu fasadaqnaah qaala fadalikum qowluhu tacaala وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا xadiidkan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegayaa in qiyaamaha nebi iman doono wa macahu rajulaan iyadoo laba la socoto nebi ummad baa loo diray laakiin ummaddii wuxuu kaga guulaystay maxay laba waxaa iman doona nebi wa macahu halaaث ay saddex la socoto waxaa iman doona buu nebigu yidhi nebi ay la socoto maxay akar min dalika wa aqal intaa in ka badani mid ay la socoto iyo in ka yariba mid ay la socoto xaggee wax iska qaardhaafsanyin ma waxaan leenahay muraajaca in lagu sameeyaabay ahayd manajkii nebiga ama usluubkii camalkiisa ama ariiqu maray ama maya waxa weeyaan mujtamac habaarqabaa buu la kulmay uun mujtamac wada abayjahala mujtamac caniida buu la kulmay cilladu may ahayn markaa manhajka manay ahayn daaciga manay ahayn usluubkae waxay ahayd maxay fi lqowm dadka laftooday ahayd dadkaa dhibtu ka timi waxaan tan uga jeedaa markaa waxa dhici kara ducaadda manhajkoodu inuu saxan yahay usluubkay mareenna inuu saxan yahay laakiin mujtamaca ama darfigay markaa la kulmeen inuu mujtamac caniida ahaa ama asbaab iyaga ka baxsanun inay ahayd waxanay wax la saxmi waayeen inkastoo aynu leenahay mar kastaba qofka mu'minka ay muxaasaba inuu sameeyo dib wixiisa ugu noqdabaa ah alawla waayo cismo ma haysto laakiin waxaynu leenahay kama laasimto mar kastaba inuu isagu qaldan yahay ama usluubkiisu inuu ka engegan yahay mar kastaba kama laasimto marka waxaan leeyahay qadiyadan maxaan uga jeedaa labadan masalo waxaan uga jeedaa asbaabta dadka ya'siga quusashada ku rida ama futuurka iyo daalka ku rida ama cajsiga keena ama marar badan aad aragto dadkii shalay wada xamaasisnay wax qabanayay oo aad mooddo in bidofia in lagu mudo narcotic inay yaro wada sakhraameenoo qof dhaqdhaqaaqaya baad ka dhex weydo asbaabta keenta waxaa ka mida baan leeyahay inay jirto tarbiyada la siiyey ee ahdaafta lagu tarbiyey inay isweydaaratay qofkan waxaa lagu mobilays gareeyey khilaafaa la helaya dowlad baa la helaya intay u gaadhsiisantay halkan sheekh hebel baa ka hadlaya halkanna sheekh hebel baa tegey intanina way soo socotaa intanna waynu ka dambaynaa qaaba qawsayni awaadana ayaabaa loo saaraya mujtamacii wuu isbedelaya taayarkiina xoog buu socda wuxuu ku xisaabtamayaa un wixii loo xiimayeyba berrita in dowladda islaamigeed la helayo ama wixii la helayo dabeetana nataa'ij cagsiyun baa laga yaabaa inay soo baxdo inuu la kulmay wixiiyo fogaaday iyo wixuu moodayay iyo aragtidii isu geegeeyey iyo wixiiyo haba'an manhuuran soo baxay wuu iska fadhiisanaya qofkii oo waa qof sakhraamay oo kale loola madiyay waayo marka horead ku mobilays garaysay ahdaafi suqra waxay ahayd qofkan inuu mobilizationkiisu yahay alhadaf alkubra war jannaad helaysaa xiin in la yidhaahdo orod jannaad helaysaay idan haddii lasoo helo dowladdii iyo haddii mujtamacii lasoo helo iyo haddii lasoo waayaba ninkani wuu ordi lahaa waayo isagu jannadii marna ma waayayo jannadii marnaba ma waayayo idan mawduucii aan dib ugu laabto waxaan leeyahay maطlab min maطaalib alcamal alislaamiy oo muhim aan u arkayo waxaa ka mid ah wuduuxi اlhadaf dadka in ahdaaftu ay u caddahay in waxa aad dadka ku ururinaysaa amaad ku mobilays garaynaysaa amaad ku howlgelinaysaa wax cad inuu yahy goormuu caddaan karaa markuu yahay waxay ambiyadu dadka ku gelinaysay oo ahaa waxaa sameeya walakum uljanna markaan idhaahno war reer ebelow waxaa helaysaan haddaa waxaan taageertaan kuraasaa helaysaan ma aha dowlad cadaalad badan iyo kabaalasoo waxaad helaysaa janno adduunkiina bixiya waxaa helaysaan janne maaha dhaqaalaannu samaynaynayo kan ficlan waa xaqiiqo jirta hadday shareecada islaamkii fushayn waxaan oo dhan la wada helayo in dhaqaale islaamiyay helmayo cadaalad in la helayo nabadgelyo in la helayo waxaan oo dhammina waa ka mid mana diidani in la sheego oo yacni ma lihiin dadka waxa ayaan marnaba lagala hadlin ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay nusuus badanoo axaadiidta ku soo aroortay ma diidani taa laakiin waxaan leeyahay yaana ahdaaftu la laysweydaarini labaduba waa ahdaaf diinta ka mida oo la rabo in la caddeeyo dadkana ay gaadho laakiin waxaan rabaa hadafulkubraa mar walba inuu ka weynaado ka kale oo qofka inaan janno ku hogaamiyo inay ka weynaato mar kastaba maqaayiisi dunya kullaha yacni waa laba shay oo kale ah midna waa waxa adduunka lagu helayo midna waxa aakhare lagu helayo diintu miyaanay midho adduun lahayn nacam way leedahay taana kama muransani ama kama doodayo tacbiirkaan sheegaya ku celcelinayana maaha in la leeyahay midho adduunba ma jira ee aakhira unu socda ee tacbiirkaan ku celinaya waxa weeyaan in la dareensiiyo dadka mar kastaba midhaha janno ama midhaha aakhira inay yihiin kuwa ka weyn kuwa adduunka sidaasi daraaddeed oo aanu qofku marnaba dareemin hadduu kan helana waa fa biha wa nicmat hadduu waayona wuxuu ogaya inaan waxba ka lumina jannadii ay dambayso iyo wuxuu camal iyadiina uu soo waayo wuxuu arkaya camalkiisi inuu meel cidlaa dareeray waxaad ku xiiqayso o dhan berri waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaha waa arrin badan baan adeero waxaa qodaya imka carruurtaydaan isaga shaqaysanaya iska kii yacni wuxuu dareemay wixii hore in wax lagu khasaaray ahayde haatan inay gaadhay dowrkii carruurta iyo islaanta iyo intanuun inuu wax u qabqabto bal haatan qoladanun iskaga mintido yani waxaa qaldanaa ahdaafta qaabkii loogu sawiray halkaa markaan joogo waxaan jeclay inaan masle yaroo kalena weliba raaciyo insaanku qofka bini aadamkii wuxuu leeyahy waxay yidhahdaan daa'irat اlاhtimaamaat iyo daa'irat الta'hiir ama wuxuu leeyahy waxay yidhaahdaan qofka bini aadamkii wax khayaalkiisa iyo ihtimaamkiisa iyo fikraddiisa ka guuxa iyo waxuu wax ka bedeli karo shaqadiisa ah labadaas seerkal way kala weyn yihiin mar kasta qofka bini aadamka ah seerkalka camaliga ee shaqada uu qaban kara ah iyo seerkalka wuxuu ka fekeri kara ama wuxuu raadcaynaya ama wuxuu doonayo ama wuxuu maqlaya way kala wen yihiin mar kastaba waxaana weyn kan hadday labadaasi isku qasmaan iyaguna waxay la mid yihiin kan ahdaafta o kale aan tilmaamayey oo waxa ay keenaan iyaguna qofka acmaashiisa inuu ka waayo tartiibkii ama cinwaanka halkan ku qoran awlawiyaatilcamalku ka waayaya waxaa jira wax aad in badan ka fekeri karta un aad jeceshayna inay saa u dhacaan sidaa hadday u dhici weydana ay ku damqayso aad dareemayso iyo waxaad wax ka qaban karto waxaa abboon qofku actifitigiisa iyo awooddiisa inuu ku koobo daa'iratlcamalka waxa uu wax ka qaban karo haddii awooddaada aad geliso daa'iratlihtimaamaamka waad khasaaraysa waxaad qaban karaysayna waad ka tegaysaa waxana waad yididiilanaysaa una weligaaba gaarhi maysid waxaana yididiiladeedunbaad ku jiraysaa ee weligaaba gaarhi maysid ihtimaamaadka waxa lagu gaadhaa waxa weeyaan maalinba in shay yari daa'iratlcamalka kuugu biiro oo aad shaqada xaggan ka wadi karto waxaan taa uga jeedaa hadduu qofku waxa uu ka fakerayuun had iyo goor silaa ha qabo waxaa ku dhacaun tahay carabta odhan jirtay tamakhadat iljabalu bay idhaaheen fawaladate fawaladat fa buur baa foolatay bay idhahdeen buur hadday foolato maxaad ka fekeraysaa dee wax weyn inay dhasho laakiin maamaada carbeed waxay idhahdeen tamakhadat iljabalu buur baa foolatay bay idhaahdeen fawaladat fa'ran jiir bay dhashay bay idhahdeen yacni buur hadday foolatay lagama eegin wax ka soo baxa inuu jiir noqdo dee wax weyn inuu noqdo waxa la mid ah acmaal kasta oo daa'irada bracticalka aan lagu bixine lagu bixiyo daa'irat اlihtimaamaat foosheedu jiiruun bay noqotaa uun weligaaba buunbuun wad oo wad oo wad midhaha ka dhasha jiirma dhaafayo walidaalika waxaan leenahay insaanku xayawaanka wuxuu kaga gedisan yahay ihtimaamaadkaa si tirada badan leh waxaynu leenahay markaa waxyaabahan la ydhaha fursadaha ama waxaa mumkinkee suurtagalka ah iyo waxyaabahaan inta badan suurtagalka ku ahayn inaad isku qaldin baaroon waxaa habboon baynu leenahay inaad in badan awooddaada ku bixinin waxaanad waxbaba ka qaban karaynin haddaad taageertay haddaad taageer weydo haddaad riixday haddaad riix weydo sidiisa isaga soconaya ninka wareersani waa adiga uun laakiin isagu waxba iskama beddelayaan dadku inta badanna markay qadiyaddani ka qaldanto wax badan oo kalea ka luma waan ka gudbayaa hadafkaasi labaadee aan tilmaamayna haddii wakhtigu igu simayo waxaan isku dayaa bal ahdaaf kalena inaan sharxo kow waxaan kaloo tilmaamayaa oo muhima baan leeyahay النidaam واljamaaca in la helo nidaam urursani laakiin su'aal baa isweydiin leh badan dadkana in badan ka dhex guuxaysa limaada alcamal اljamaaci urursanidani maxay sheegaysa alaa yumkin an yacmala kullun bimufradi qof waliba gaarkii inuu shaqeeyo miyaanay suurtogelaynin maxaanu ka faa'iidnay jamaacaadka iyo nidaamaadkan aad sheegayso lawaasimka nidaamaadkan aad ka warramayso ama jamaacaadkan miyaanu ka mid ahayn altafaruq waltaxasub waltadaabur waltashaaxun waltacasub alfikri walcamali dhibaatooyin badanoo dadku uu dareemayo miyaana iyagu samaynin anna waxaa laga yaabaa inaan ku daray inay tahay maطlab uu u baahan yahay camalka islaamiga laakiin waxaan u baaxanayay little bitin aan sharxa haddaba waxaan uga jeedo kow inta aanan masalada ka jawaabin su-aal kalean weydiinayaa ah hal yuujad fi الnidaami watandiimi faa'idaة asla in wax la nidaamiyo ama wax la tandiimiyo asliyanba wax faa'iidaa ma leeyihi mise waa shar dhammaantii miyaanu jirin cilmi dhan oo maanta bini aadamku barto oo lagu tilmaamo cilmulidaara oo ku saabsan how to manage sida wax loo maamulo ama loo wado waxaan leeyahay wax badan baa isku qasmaye waxay u baahan tahay wax waliba kaadh aswad iyo abyad qudha maaha kaadhadh badan oo ka dhexayn karaa jiri karaa waxaynu u baahnay in wax badan la eego oo maxay ah ayi kitaab haddaad akhrido can fani اlidaara ka warrama ama organizations ka warrama waxaad garan kartaa wuxuu faa'iideynayo waxaan leenahay miyaan la heli karin alaa yuujad siyaq fi اtacaawun mashruuca fi اlislaam maan la heli karin qaab dadku uu tacaawuno oo islaamku uu banneeyey alxilfu kullu ma baaطil buu fi lislaam ku yahy waxaan leenahay qawaacid asalaa jirto shareecadu marka hore tilmaamayso ilahi wuxuu qur-aanka ku leeyay watacaawanuu cala albiri waاtaqwa kayfiye laguma xadidin watacaawanuu cala albir waاtaqwa wuxuu nebigu ku tilmaamaya xadiidku albani saxiixada ku soo warinayo shahidtu xalfa almuطayibiina maca cumuumatii وأنا ana ghulaam famaa uxibu ana lii xumra الnacami wa anii ankuhu waxaan ka markhaati galay ama waxaan xaadiray buu leeyay xilfigii mutayibiinta ayaan adeeraday la xaadiray mana jecli buu leeyahy maanta inaan buriyo xataa xumru nacam haddaan helayo aan si kale u sharxo waxaan leenahay nidaamku waxa uu keenaa tajmiic اlآaraaءi wاlkhibraati wالshura ma baynahum dadkan wax nidaamsanaya inay ururin karaan aaraadooda iyo khibraadka ay leeyihin experienceka kala gedisane ay leeyihin iyo shuuro iyo ra'yi isweydaarsi ay samayn karaan buu kordhin karaa wuxuu keenaa bay yidhahdeen organizationku ama nidaamkaasi litowsiici اlquwa wاlkhibra fi اlcamal in dadku awooddooda iyo maskaxdooda iyo aqoontooda inay qaybin karaan oo camalka u qaybin karaan yacnii shaqo labaatan qof hayso ayaa hadday labaatanku ku waxaa ka suurtagala in qof quri kaga filaado qof quri inuu kaga filaado sagaal iyo toban kale juhdigoodana wax kale lagu bixiyo halkay labaatan kuba shaqadaa qura wada qaban lahaayeen waxaan leenahay wuxuu keenaa nidaamku asliyan lixusni alistifaada min alwaqt waqtiga sida ugu fiican in looga faa'iideeyo ma dhaci karto shirkan aynu fadhinno maanta inuu samaysmo haddaan cid u fakertay oo nidaamisay aanu jirin oo juhdigeenna dadkeenna intaa lee kulmisay oo dhaqaalihiisii ka fakertay oo siduu u qabsoomi lahaa ka fakertay oo dunida dabadeeda dadkaa kala joogay inay isugu yeedho layaabaa culimmada maanta joogta ama dadka muxaadiriinta ka ah waxaa jooga north america kuwa ka yimi kuwa yurub ka yimi kuwa soomaaliya ka yimi dadka intaa leeg cid isku xidhay oo jadwalka caynkana u samaysay oo nidaamka u samaysay kama maarmo awqaaddaa yar intan sida looga faa'iideeyo waxaan leenahay laakiin mashkilad baa jirta mashaakilka jira waxaa ka mid ah ma qabo lawaasimta nidaamka inay ka tirsan tahay tafaruqu ama taxasubku ama tadaaburku ama isu cadhoodku ama kala urursigu ama wax kan inay ka tirsan tahay lawaasimi tandiim ma qabo laakiin waa min lawaasimi suu'i tarbiya waa qaab xun oo dadka loo koriyey wixii ka dhashay yacnii nidaamku ma keeno laakiin waxaa keenay baan leeyahay qaab tarbiyeedka ayaa khalal ku jira waxaan leeyahay marka wax allaaliya waxaa sheegaysaan ee dadka badhay ku ashtakoonayn inay leeyihiin min lawaasimi الnidaami waاlijtimaac laa tadula calى dalik bal tushiiru khalala fi الtarbiya waxay sheegaysaa khalal ku jira tarbiyada ah walaalnimada muslimka ah alukhuwa alislaamiya iyo dhowristeeda saa dadkan loogu kobciyey waxay sheegaysaa khalal ku jira alwalaa' walbaraa qofka muslimkii walaalkiisa kale muslimka inuu weli yahay kaalmo iyo wax walbana inuu ku leeyahy cadownimo iyo baraagana inuu iska leeya fusaaq iyo gaalo iyo wixii la halmaala waxa khalalku ku jiraa baan leeyahay dadka waxaa lagu tarbiyeeyey alruux اtaxaruriya oo waxaa ka lumaya aruux اljamaaci dhaqannaba umale soomaaliga ninka la ydhaaha soomaaliga waa xoolo dhaqato xoolo dhaqatana wada noolaanshiyaha dhaqan uma leh waayo waxay dhaqan u leeday xoolo dhaqatadu maaha dad dhulka laasima waa dad problemka xalkiisa u arkay inay ka guuraanuun waa anaa sayga ugu fudud meel haddaad dhib ku mudato dhaqaaji uun beeralayda iyo dadka degaanka iyo mashaakilku taxadurkoodu wuxuu had iyo goor hore ugu maraa ma kala kici karayaan labadii daarood way isku dhejisan yihiin si odhan ma kala fogayaan beertii waa isku taallaa una ninka beeralayda hadduu beertan ka tagana inuu bakhtiyaabuu dhowyi deefar waa inuu tatawuriyaa miinis uu qofkan ula noolaan karo laakiin ninka reer miyiga markay dhibtu ay reersqaabaan markay reersqabtaan un dee daaqunbaa lagu kala socdaa midunbaa waa waree yidhaahduno qolunbaa hayaanka ku jiido dabeetana meel kala degta dabeetana arlada dhaxun baa noqotun meel layska ugaadhsado waa solutionka nooca u yaqaano had iyo goor qofka ah badwiga ama qofka xoola raacatade qofka xoola raacatadii waa qofka quree bini aadamka qaanuunka ugu neceb waayo xoola raacatadu qaanuun ma yaqaan qaanuunka qurhe u yaqaana waxa weeyaan halku doono inuu daaqi karo meeshuu doonana inuu aroori karo xoolihiisa dhanku doono inuu u sii dayn karo geedigiisa dhanku doonana inuu rari karo gurigu doonanay inuu degi karo iyo ku xukuma markaa kullu waaxid yacnii waa dowla qaa'ima binafsi waa sulto gaara oo mid waliba gaarkiisa u taagan aragtida taxaruriga ah ee qaanuun dhammaantiiba in laga taxaruraa waa aragti runtii soomaaliga horta isaga raad weyn ba iskagale sidiisaba bi-adu ka yimid daraaddeed laakiin waxaan leenahay alruuxi iljamaaci baa yaraatay waxaana batay qadiyadda tan ah taharurka qofku liwaxdo waar keligii baa wax qabanaya dadkan iyo dhibtooda iga kaxe lakiin waxaan leenahay camalka islaamigiisuu midho badan u dhalo wuxuu u baahan yahay in la tandiimiyo la ururiyo laakiin ururintu waa inaanay marnaba ka hor imanin nas ka mida nusuusta diinta yacnii ma dhici karto inaad tira waxbaan ururinaya walaalnimadan wax u dhimaya waxbaan ururinaya nusuusta diinta ku tumanaya taasi maaha ururin waxaan leenahay laabudda min nidaam laakiin waa inuu jiraa ina wey qaab aanad marnaba u duminaynin nusuusa shariica waayo waxaad wax u ururinaysaa ilaalinaysaaba waa nusuusu shariica walidaalika waxaan leeyahay lawaasimtan laga tartiibinayo nidaamka dad badan ay ka tartiibinayaan kama ratibmaysaan qabaa laakiin lawaasimtaasi waxay ka ratibmaysaa suu'u tarbiya walidaalika ba xataa biduuni nidaam sidii bay u taallaa haddaad andimadood dhan burburiso sidiibuu u yaallaa tadaaburkii iyo furqadii iyo qurunqadhaarkii oo dhami waxba iskama bedelin waa biduuni nidaam idan waxaan leeyahay waxaynu u baahan nahay in masaa'ilkan xoog loo sharxo wakhtigaygaa iska kooban waxaan ku gebagabaynayaa qad iyo saddexaad ama afraad oo aan leeyahay waa lawaasimta ugu waaweyn ee loo baahan oo ah alqiyaada alwaaciya nidaaminta iyo waxwadista iyo wax kane kama maarmaan qiyaado si fiican wax u garanaysa weliba qiyaada sharciya inay ahaato qiyaada cilmiya inay ahaato qiyaado dadka ka weyn inay noqoto inta badan qiyaadaadka ilaahay baa soo saara subxaana wa tacaala laakiin waa muhim waxaan leenahay qiyaadaadkuna laba mid bay wax ku wadaan inay qiyaada marmuuqa tahay oo dadku tawcan ay ugu hoggaansan yihiin tii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam yacnii nebi moxamed saxaabada intuu ka weynaabaa badnayd hadday cilmi tahay hadday geesinimo tahay hadday raganimo tahay hadday deeq tahay hadday wax walba isagay u daba fadhiyeen deefar qof aad wax walba u daba fadhidaa waxaa fudud wixii ka soo fulaba inaad aqbasho wax walba mar haddaad ogtay inuu kaaga sarreeyo oo waxaad niqaashkula geli kartaaba aanay jirin waa tawcan wax walba inaad haye tidhaahdaa imanaysaa walidaalika baa waxaa fududayd inuu nebigu hogaamiyo calayhi salaatu wasalaam mujtamaca kan laakiin qaa'idku hadduu noqdo qof aan isna dadka waxba dhaamin oo midkii lasoo qada waa ku murmaysaan xataa naska sharcigaa muranku idinku dhex marayo waad leedahay waxaanad waddaa sharciba maaha ama daliil ma aha waa iska adagta kaasina inuu hogaamiyo at least waxay ahayd qofka qaa'idka ahi inuu noqdo qof dadka wax dheer xun dheer wax lagaga haybaysta ama lagaga dambeeya ama uu wax ku hogaamin karo walidalik waxay ahayd inay culamaa shariica ama culamada muslimiinta ee dhabtee dadka muslimiintii ka dambeeyaan inay ummadda hogaamisa bay ahayd haddii taa la waayo dhibta hogaamintu way adkaanaysaa minimamli waa inaan la waayin markaa muasasaat muasasaad islaamiya oo ama tarbiya ku takhasusay ama iqhtisaad ku takhasusay ama mu'asasa kaamiloo dhisan oo waxa kan wadi karta in la helo bay ahayd waxaan filayaa wakhtigaygabaa iska dhan masaladanina waxay u baahnayd malaa inaan in doora iyada lafteedu sharxo laakiin markii la waayey qiyaadaadka marmuuqa ah iyo andimada aan sheegaye aanay ka dhalanin shareecada inay buriso markii kuwaasoo fiican la samayn kari waaye ama la waayey waxa ka dhashay uun in laisba weydiiyo ururintu maxay tartaa ama nidaamku muxuu sameeyaa ama fawdadii iyo nidaamkaba inay faa'iide kale leeyihin xataa in dadku fahmi kari waayo ayuhumaa awlaa alfawda aw tandiimiya maa faa'iido badan leh aan idiin soo kooba waxaan ku koobayaa un maqaalib badan buu u baahan yahay camalkan islaamigii si uu si naajixa ugu fulo waxaynu u baahanay inaynu iska xil saarno oo maalinba intaynu taxqiijin karno inaynu taxqiijinno wallahu aclam wabilahi towfiiq jazahu llah khayran sheekh mustafa muxaadaradaasi qayim kale ee uu noo soo jeediyey su-aalaha runtii aad bay u fara badnaayeen laakiin intooda badan mawduuca kuma saabsana wixii su-aalo fiqiga waxaan u leexinay dhanka nabdada fiqiga hadduu abaydno waxaan haatan soo qaadan doonnaa qaar ka mida su-aalaha weliba khaasatan kuwa mowduuca aad ku khuseeyey su-aasha ugu horraysa saa'ilku waxa uu leeyahay kala qaybinta aad sheekhow ku samaysay emusalaxa labada mustalax ee ah ahdaaf kubraa iyo ahdaaf suqraa ma meel loo laabto oo muctabara ayay ku yaallaan mise waa fikraddaada oo qura waxaan tan u tilmaamayaa waxay tahay midi waxa weeyaan waxa uu qofka bini aadamkaa dhammaantiiba camalku qabanayo o dhan uu ku doonayo idan waa hadafkuba waxaa jira waxna waa wax wax lagu gaadho waxna waa wixii la gaadhayay wax allaale iyo waxa aad qabanayso o dhan wuxuu doonayaba ha noqdee waxa looga dan leeyay waa labadaa shay oo keliya oo ah ilaahay raallidiisa inaad gaadho iyo janno in la helo idan waa ma'aala lilashyaa kullaha waa meeshay u wada laabmayeen walidaalika baa waxaan tilmaamayaa nusuus baan tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam ah qaabku tarbiyada uu samayn jiray tan macnaheedu ma aha inaan anigu diinta qaybna wax fudfudud ka dhigayo qaybna wax waaweyn ka dhigayo nusuusta sharciga ah siduu alle u kala weyneeyey ama ihtimaamka u kala siiyey bay u kala weyntay laakiin qadiyadda maqsadkaan uga dan lahaa wuxuu yahay waxay suurtagaltay in la gaadhay iyo inaan la gaadhin qofka haddaad uga dhigto waxa weyna u raadacaynaya inay tahay markuu gaarhi waayo wuu caajisaya laakiin ambiyadu shayga weyn ay dadka ku tarbiyeeyeen inuu wada gaadhay dhammaanteed nusuusta ku salaysani waxa weeyaan ninkii waxaa sameeya intaasoo thawaabuu leeyay ninkii waxaa sameeya jannadaasuu leeyay ninkii waxaa sameeya gurigaasaa janno looga dhisaya ninkii waxaa sameeya caynkaasuu leeyay idan hadafka koowaad ee camalka aad ka leedahayba waa inaad janno iyo thawaab ku hesho idan nusuusu shariica dhammaanteed baad tilmaamaysaa kuu tilmaamaya salaad markaad tukataa lagu leeyay waxaasoo ajara baad leedahay ajarkaa markaa kii la raadinayey waxaan markaad samaysay baa lagu leeyay janna leedahay masaajid markaad dhisto guraa janno lagaaga suga idan waxaad samaynaysao dhan waxaa abaalmar looga dhigay inay noqoto janno iyo ilaahay raalli ahanshihiisii therefore kan ah waxa lagugu abaalmarinayo ayaa wuxuu yahay hadafkii kubraaga ahaa nusuushu shariica dhammaanteed baana tilmaamaysaan qabaa wallahu aclam saa'ilkanina waxa uu leeyahay sheekhow waxaa jirta in shabaabka aad tilmaantay ee dacwada u kacay wax badanna qabtay ay soo waajahday arrin aan anigu ku tilmaami karo buu yidhi fitan oo ah adduunye raadis marka waxaa dhacda buu yidhi in meelaha qaarkood ay shabaabkii ka tageen dugsiyadii iyo dacwadii ay hayeen iyagoo markaasi odhanaya ama cudurdaar ka dhiganaya waxaan u soo shaqaynayaa ama waan soo shaqaynayaa si aan reerka halkan uga raro taasina ay dhacday in dacwadii ay meelo badan dayacantay marka maxaa xal ah ayuu saa'ilkani leeyahay ilaahay xaq ahayna wada waafajiyo anigu waxaan ka hadlayay acmaashan dadka muslimiinta ay wadaan cumuuman wixii la sixi karaya ama afkaar aan ku kordhin karayo aniga say iila muuqatay inaan tilmaamo waanaan tilmaamo qadaayaadka iska waaqiciyaadka yaryar ee ku saabsan dad baa shaqaaqo ka tegay ama caynkan waxaan tilmaamay shalayta waxaan ka hadlayay inaan adduunku buuxsaminba haddaad tidhahdo waxaa buuxi inaanu buuxsamaynin ee u baahan yahay qofka muslimkii mar walba inuu wejhatu nadarkiisa aakhire ka dhigo waa matlab sharciya qofku hadduu u dadaalo siduu carruurtiisii ama dadkiisii u raran lahaa laakiin in badan kollayba waxaan ku talinayaa siaan hore usoo sheegay muxaadarada gudaheeda qofku marka uu qabanayo acmaal inuu ku talagalo inaanu kollayba qatiica ku samaynin saacad ama labadii saacadood ama wax dhigi jiray ama wax dhegaysan jiray waayo waxaan nidhi waa waxa isaga iyo isku haya mabda'a kan inaanay kala fogaanin haddaad u banbaxdo saaca aan wacdino oo adna wax wacdinin cidna wax kuu sheegaynin waxaa laga yaabaa saacadda wax wacday intaad naftaada u sheegtay inay ka badantay intaad dadka u sheegtay walidaalik masalada dee malaha fii sulbi lmuxaadara baan ku tilmaamay inay muhim tahay qofku shaqo kastoo uu qabanaya intay doonaysaaba haleekaatee inuu ku xisaabtamo masaajidkan iyo isaga linkageka u dhexeeya inaanu mar naba goyn ama deris ha noqdo ama miduu dhegaysta haada ama miduu bixiyo ha noqdee aniga taladaydu waa taa wallahu aclam saa'ilkani waxa uu leeyahay haddii hadafka uu mid qura yahay habka hadafka loo gaarayo ma la isku khilaafi karayaa oo qolo walba ama qof walbaa siduu u arko miyaa lagu gaari karaa mise waa la isku kaalmaysan karaa waxaynu horta wadnaa waa diin diintana nusuusteedu way cadday waa kitaab iyo sunna waa waxaan laba ogolayn laba qof oo muslimi isweydiiso ama isku khilaafto waxna waa wax iman kara waqti اlijtihaad wixii aan geli karaynin in laysku khilaafo in laysku khilaafo maaha towxiid in laysku khilaafo maaha walaalnimo islaamiya in laysku khilaafo ma aha waxbaa jira musallamaad ah oo aan laba muslimoo isku khilaafsan hore iyo dibtoona loo helin acmaal dadoo iskhilaaftay mooyaane waxna waa masaa'il ijtihaadiya oo dadka ahlulcilmigii markay ka ijtihaadeen ay sidaasi ula muuqatay masaa'ilka ijtihaadiga ninka is idhaahdo dadka mid quro kaga dhig u taag heli maayo horena looguma taag helin oo iyadoo nebigu joogo calayhi salaatu wasalaam baa ijtihaadada saxaaba iskhilaafayeen ilaa qiyaami saacana ijtihaadku inuu iskhilaafo waa dhici karta laakiin waxaan leeyahay mas'alo ijtihaadiya oo laysku khilaafay ususha inay dumiso oo laydhaanana xisbi hebel baa noocaynkaasuuna kuwa kalena geeska lagu fiidhaa meelay diinta asal kaga leedahay ma jirto wallahu aclam eh, su-aasha ugu dambaysaa saa'ilku waxa uu leeyahay waxaan u baahnahay talo eh, sheekh mustafa waxaad ii sheegtaa haddii qof muslima uu la kulmo fidnooyinka jira allana uu ka badbaadiyey fidnooyinkaasi inuu ku dhaco dabadeedna ruuxaasi uu go'aansaday inuu diinta islaamka ee sharcigaa si wanaagsan u barto hase yeeshee ruuxaasi uu ku nool yahay magaalo culimmada deggan ay kala aaraa yihiin iyadoo shiikh walba ninka kale uu u tusayo inuu isagu xaqa wado ama uu saxsan yahay qofkaasi diyaarka u ah inuu waxbarashada sharciga islaamka bartana uusan awood u lahayn uu ku kala saaro maxaa qofkaasi la gudboon asalku horta wuxuu ahaa cilmiga sharciga ee laga qaato dadka ahlu cilmiga ee rasmiga ee diintooda iyo caqiidadooda iyo dhaqankooda iyo cadaaladoodaba lagu kalsoon yahay laakiin fii bacd alexwaal waa dhici kartaa qofku inuu meel naa-iya ama meel ka fog culammadaas joogo ama aanay badnaynba saasi daraaddeed ciddii wuxu kordhin kartaba inuu ka qaato laakiin waxaa habboonuun aaraa'u rijaal inaanay noqonin waxaad qaadanaysa iyo sida isaga ula muuqato laakiin waxaad qaadataa inay noqoto nusuusulwaxyi waxa aad rabto inuu ku baraa inay noqoto nusuusulwaxyiga waxaanan qof kastooo muslima kula talin lahaa haddaad rabto inaad diinta si wanaagsan u fahamto kow luqada ay ku qorantay diintan iyo kusoo degtay emfasaiska saar iyada si wanaagsan u faham ama adawaadka waxay culammadu yidhahdaanee wax lagu fahmo si wanaagsan u baro qofkana isku day inaad ka dhigato nusuusulkitaab qur-aan iyo xadiid inuu kuu dhigo biidn illaahi tacaala waad gaadhi doontaa goor aad wax miisaami karto dadka ahlulcilmiga ama dadka wax dhigana waxaan kula talin lahaa war dadka ha ku dadaalina inuu adiga koobi kuu noqdo ee waxaad ku dadaashaa qofku inuu alle iyo rasuulkiisa wax ka fahmo yacni ma aha anigu sidaan u fakero ama sida waxiila muuqda intaan idiin dadaalo inaan idinkana rinjigaa idin mariyo oo wada mustafawdaan laakiin waxa weeyaan asalku inaan isku dayo alle iyo rasuulkii inaad wax ka garataan waxay sheegayaan inaan idinku xidho kitaabka qur-aanka ah iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam saad wax uga garan lahayd anna iyagunbaa isleeya wax ka faham adna inaan kuu tijaabiyo laakiin inaad dadka adigu miqyaas isaga dhigto ama ra'yi sheekh xataa inaad miqyaas uga dhigto ayankan ma habboona waxaa habboon dadka in miqyaas looga dhigo inuu barto ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada saa daraaddeed waxaan odhan lahaa qof kasta oo wax dhigaya dadka ha ugu dadaalin sidaad adigu u fakertay inay u fakeraane ugu dadaal alle iyo rasuulkii waxay yidhaahdeen inay fahmi karaan wallahu aclam jazahu llah khayr sheekh mustafa muxaadaradeenii labaad ee maanta intaasi ayuu